alxamdu lilah wالsalaatu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam baabu tayamumi weli waxay ku jiraa kitaabu طahaara waxaynu soo qaadanay alqusl wa xukmu ljunub xadiiska inoogu dambeeyey tilmaamaya ina taxda kuli shacratin aw shacaratin janaaba faqsilu shacra wa anqu albashar maa macnaa anqu ma xukmu hada alxadiis markaa intimaha timaha laakiin la maydho oo biyaha guntooda la gaadhsiiyo sax ma tahay mise maha maxaa u kale ka warramaysa kayfiyaddii nebiga alay slat slam u weeran jiriyay kuna midka arkaan اlgusl min aljanaaba haye maxay kale yihiin waa anniya iyo tacmiim lmaayi bilbadan niyaha shirka la gaadhsiiyo taa macnaheedu waa maxay hadduu qof niyeeyo inuu maydho janaabo ka maydho dabeetana uu berked quuso janaabo ma ma mid maydhay ha ila waxa weeyaan dalkiguna shardi maaha lakin waa suna in jirhka uu marmaryo gacanta atayamum waa gebagabaysi oo markaa ereygu luq ahaan waxay culimadu yidhahdeen culimadii luqaddu waa alqasd tayamama الshayءa wayamamahu ay qasada ilayhi weyn oo markuu xaggiisa uqastiyo aw qasadahu fatayamamuu saciida ayiban ilaahay markuu ku yihi qur-aankana subxaana wa tacaala macnaheedu waa maxay u qastiya oo saciidkaa ku gabagabaysta marka sharci ahaan waxaa looga jeedaa un masxu lwajhi walyadayn min asaciid اطayib lirafci اlxadaث lirafci alxadaث waa in la masaxo masxu wajhi walyadayn min asaciid lagaga masaxo ciiddii aayibi daahirka ahayd lirafci اxadaث ujeeddaduna ay tahay si xadadkii akbarka ahaa iyo askarkaaba la qaado markaa tayamumku qur-aankana uu kuso aroray axaadiista nebigana in badan buu kusugan yahay waxaanu kutusayaa diintan islaamku inay tahay diin fudud oo ilaahay subxaana watacaala uu ummadda u fudeydiyey oo hadday mid u suurtageli weydo tu kale u suurtagelaysa ay uga beedhaan waxyaalaha la amray mase wamaa jacala calayk fi ddiini min xaraj baa markaa ku daboomaysa iyo yuriid allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum alcusra asalka wax wax lagu daahiriyo ee dahaarada loo isticmaalo waa almaa waa biyihii lakiin tayamumku wuxuu imanayaa ima lifaqdi maain aw atacadur min isticmaalihi in biyihiiba la waayo oo biyo la-aan ay jirto iyo biyo way jiraane waa in la isticmaalaabaa adag ima limaradin aw ligayri tusaalahaan u xanuunsanaya qofkii xanuun awgeed baanu isticmaalaynin ama markaa xanuunba ma haye eh bardun shadiid qabow daran baa jira oo wuxuu ka baqanayaa in xanuun ku yimaado biyaha isticmaalkooda saasa awgeed baa markaa ilaahay subxana wa tacala qur-aankiisa ku yihi wain kuntum marda aw calى safari aw jaءa axadu minkum min algaa'idi aw lamastum الnisaء falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba haddii aada xanuunsanaysaan amba aada safar ku jirtaan amba midkiin uu suuliga ka soo noqday bimacnaa uu xaajo gutay ama markaa dumarkii aada saragteen oo aydaan haynin biyo gabagabaysta saciidan dayiba ku gabagabaysta tayamumku markaa ah wuxuu bedel ka yahay biyihii ee waxay culimmadu is weydiiyaanun ma waxa weeyaan raafican lilxadasi muaqatan ma mid xadaskii rafcinayaaba oo si muaqata ah ha u rafciyabe muaqat macnaa si waqtiyaysan waqti gaaraba ha rafciyee ma raafican lilxadas ba mise waa ka duwan yahayoo waa mubiix lilcibaadati cibaadadun baa lagu banaysanaya oo uu banaynaya culimada badankood waxay ku tegeen inaanu rafci lxade ahayn oo qofkii markuu gebagabayso weli xadadkii uu ku sifaysan yahay laakiin waa loo ibaaxeeyey intaas culimada in badanoo ka mid a ah waliba siduu daliilku u dhow yahay aan ah. waxay leeyihin m waxa weeyaan mar hadduu shaygu bedel yahay albedel lahu xukmu lmubadel minhu shayga shay soo bedela shaygii lagu bedelay xukunkiisa ayuu yeelanayaa oo sow weysada bedelka mu ahayn iyo biyihii lagu meydhanayay biyahaasi iyo weysadaasi aduu biyaha maydhashada iyo dee weysadu iyo wixii lamidka ah de xadaskay rafcinayaan soo maha dee tayamumkina xadaskuu rafcinaya u ka qaadaya meesha marka si kale loo eegaba amba ha la idhahdo waa raafican lilxadas lakin waxa la isku waafaqsan yahay oo culamada islamku isku waafaqeen inuu banaan yahay in rafcu xadas in lagu isticmaalo xadas alasqar iyo xadas alabar kii ku sifaysayba aayaddaana tilmaamaysa looda oo ilahi wuxu uhi subxana wa tacaala aw jaa axadu minkum min al ayd waa xadas asqarka ahaa aw laamastum nisaana waa abarkii laftigiisa goortii la sharciyeeyey waa wakti caaisha radi iyagoo safar ay ku jiraan muslimiintu oo nebi maxamed alay slat slam la socdo ayaa caaisha ayaa weyday kuul ay lahayd markaa intii la raadraadinayey ayaa waktigiina u gaadhay oo dee la doonayay in la guuro biyana lama hayo caaisha waa la canaanto aabaheeda abubakar iyabaa canaantay radi allahu canhuma dabeetana ilaahay baa aayaddaas soo dejiyey waana min barakati ali abi bakr siduu yihi saxaabigii usayd bin xudayr وعن jaaبir بن cabd لlahi radي الlahu canهuma أna النabiya slى الlahu عalayه waslم qaal ucdiitu waxaa laysiiyey khamsan shan baa laysiiyey lam yucطahuna aan la siinin axadun cid qabli aniga iga horreeyey busirtu waxaa laygu gargaaray birucbi cabsi iyo argagax ku dhaca cadowgeyga masiirata shahrin bil socodkeed masiira ashahr bil in loo socdo markuu cadowgu ii jiro inuu sii argagaxo oo taasi ay ku dhacday qodobka labaad waxa w wajucilat lii waxaa layga yeelay wajucilat waxaa layga yeelay liya aniga alarda dhulka masjidan meel lagu tukado iyo ahuuran daahir baa ilahay ga dhig laguna dahaaro qaato fa ayuba rajulin qofkii kasta ee adrakatu ay soo gaadho asalaa salaadu ay soo gaadho waqtigeedii falyusalli ha tukado wadakara alxadiid xadiiskii ayuu sheegay oo intan ka sii dheer waxaa ka mid ahaa in khaniimada rasuulka alay slat slam loo xalaaleeyey oo ummadihii ka horreeyey looma xalaaleyn xadiiska markaa maanta waxa uu soo qaatay mar kale rasuulku shan baa halkan imika u yihi lix baa laysiiyey mar kalena sit ma laysiiye weli lix baa laysiiyey marka waxaa kamid ahaa shafaacada iyo shafaacat lcudma shafaacada la wakhutima biya nabiyuun nebiyadana waa laygu soo khatimay marka almihim ucditu khamsan lagama faa'idaysanayo xasri say culimadu ihahdeen khasaaista nebigu intaa way ka badan karaanba shan iyo lixba way ka badan karaan ee kuwa ugu caansan ugu waaweyn bay ka mid tahay waxaa imika uu soo qaatay markaa sheekhu wajucilat liya alardu masjida wa tahuuran baa baabkan hoos imanaysa xadiisku abwaab badan buu hoostegayaa marka waxaa ka jirta halkan xadiiska laga qaadanaya kow nebigu alay islat slaam inuu waxyaalo badan kaga duwanaa ummadihii hore waxaa ka mid ahaa waursiltu ila nnaasi kaafa wa kana nabiyu yubcau ilaa qowmihi waursiltu ila nnaasi kaafa nusirtu birucbi masirata shahrina waa in muslimiinta ay gaaladu ka baqdaan oo ilahay argaga xun uu kusii tuuro saulqii fi quluubi aladiina kafaruu arucb bima ashrakuu billah maa lam yunazil bihi sulaana ilaahay baa argagaxiyey cabsi ku tuuraya gaaladaas iyagoo maanta hub badan haysta oo nugniyeer iyo heerka gaadhi aynu arkayno oo weliba muslimiintuna ay iska daciif yihiin haddana cabsida u badan muslimiinta ka qabaan saa awgeed bay kala dagaalamayaan wadamada muslimiinta inay horumar gaadhaan amba ay hubkan ay samaystaan amba heer kale ay gaadhaan waayo qofka muslimkii caqiidu ku dagaalamaya caqiidaduna qofka hadday ka dhab tahay dee tanaasul ogolaan maayo mashaakilka isaga dhibkasoo soo gudbaatana wuu dul qaadanaya wuu sabraya iyo taxadiyaadka ka hor imanaya wajucilat li ardu masjidan watahuuran ummadihii hore salaadu meel kiniisada ama masaajida mooyaane kagamay kagamay ansaxaynin qofki hadduu meelaha banaanka joogo salaada tukan maayo ilaa uu masaajidka la doonto mooyaane laakiin taa ummadan waa laga fudaydiyey meel kastoo qofku uu joogo bu nabig uri ala sla sl mar hadday salaad soo gaadho adigoo arigaaga iska raacaya adigoo suuqaagaa jooga adigoo halkaa kala jooga salaadii haddii waqtigeedii soo gaadho dee jamcii waa gaar oo kale ah laakiin qofkii wuu tukanaya halkiisaasu ku tukanaya salaadiima ansaaysa masjid baa looga dhigay masjidna waa makaana lisujuudi masjid manaa waa meeshii lagu sujuudayay mana marka masaajidku maaha meel dhisanun shardi maaha marka l masaajid lagu leeyahay maaha ha meel dhisane waa meel kastoo lagu tukadaa kulu makaanin qusida bihi aلsalaa fahuwa faqad itukida masjida waa kay nabi maxamed cabdilhaab raximah llah kitabkiisa kitab tawxiidka markuu sheegayo salaada hadii lala doonto qubuurta haddii salaada qabriga ayaan xaggiisaba loo tukanay lagu ag tukadaana dee waa in lagu tukadayo kalunbay ka dhigantah masaajid qabri leh ama qabriga laftigiisa loo tukada wadahuuranna waa halkan iminka loo socdo dhulkii waa daahir markaa mar hadduu daahir yahayna waa lagu dahaaro qaadanaya oo haddii biyihiina la waayo dee la waayi way adagtay qofku ciid siduu waayo ilaa xaalaad cayiman mooyaane xaaladaha cayiman waa goormo dee inuu jeel ku jiro iyo wax lamida mooyaane markaa uu jeelka ku jiro waa laga yaaba haddaan marka weliba dhul gidaara oo dhulka dee la xidhiidho dhoobadii dhulkun laga dhisay de markaana ciidda laftigeedu haysta haysta markaa laftigeeda fa ayuma rajulin maaha nin oo keliya waa qofkii kasta rag iyo dumarku doona noqdee adrakatu salaa falyusalli isku soo ururiya xadiiska watahuuran ayaa waxay daliilu tahay in dhulku uu daahir yahay mar hadduu daahir yahay de waxna wuu sii daahirin karaa haniimadana ilaahay subxana wa tacala ummaddan waa xalaaleeyey waana nicamka ayay ka mid tahay wa fii xadiisi xudayfa cinda muslimin wa jucilat turbatuha lana طahuura ida lam yajid ilma ida lam najid ilma xadiiska xudeyfe ee muslim wariyey wuxuu tilmaamayay isna wajucilat waxaa laga yeelay turbatuha ciideedii lanaa annaga waxaa nalooga yeelay haddaan ummadda nebi maxamed nahay ahuuran mid daahira idaa goorta lam najid aanaan helin almaaa biyi haddaanaan helin wa can cali radi allahu canhu cinda axmeda wa jucila aturaabu lii ahuuran waxaa layga yeelay ciidda masjida waطahuura xadiiskaa hore ma cadaynin ahaaradaasi ma ciideeda ma dhagaxeeda intaba wiix laakiin xadiiskani wuxuu sii caddeeyey in ay tahay ciidda laftigeedu mid lagu dahaaro qaadanayo laftigeeda ida lam najid ilmaaba sii caddaynaysa sidaa awgeed aayadda qur-aanka ilahi subxana wa tacaala saciidan ayiban ala yidhi saciidan ayiban saciid asalkiisu waa wax kastoo dhulka ka sareeya oo taagan haddaba ciidda waxaa sii caddaynaya in looga jeedo ehm, saciidka ciidda looga jeedo oo aan dee dhulkii oo dhan loo jeedin xadiiskana caddaynaya wajucilat jucilat turbatuhaa lana tahura saa awgeed baanu dee qofka odhana geedkan ku gabagabaysanaya ama dhagax baan ku gebagabaysanaya dhagaxaan dee ciid lahayn hadday ciidi saaran boor yari saaran yahay waan ku waayo loo shardiyi maayo ciiddaasi inay badnaato turbana ciiddii dhoobad ahayd iyo tii bataaxa ahayd ee ahayd intiiba way koobsanaysaa oo turba baa laisku wada odhanayao soo gudagelay waxaa kale inu ka qaadanaya turbadaasi in ay turba haddii la dhiso oo matalan gidaar laga dhiso qofbaa dhoob u dhistay gidaar buu ka dhigay dee waa turbadii waa lagu gebageysanaya wfي xadiiث xudayfa cinda muslim wajucila turbatuha lana طahuura ida lam najid ilma marka ida lam najid ilma xadiisku ma qeydayo oo keliya un biyo la-aantii oo keliye dee adilo kaloo ka baxsanba marka waxay caddaynaysaa haddii biyabaha la hele eh walow biyaba ha yaalaane biyaba ha yaalaane biyaba ha yaalaane mar haddii qofkii uu ka xanuunsanayo amba uu ka dhibaatoonayo biyahaasi aayaddaasii caddaysay in la isticmaalayo ciiddaas iyada laftigeeda وعن cmاar بن yaasir radي الlahu canهuma qala wuxu uhi bacanii waa y diray الnabiyu slى الlahu عalيه waslm nabiga ay diray fii xaajaةi arin buu ii diray oo faأjnabtu waan janaaboobay falam ajid ilmaa biyana ma helin fatamaraqtu waan gelgelimaystay fi saciidi ciid baan ku gelgelimaystay kamaa tamaraqu say u gelgelimaysato addaaba daabaddu say u gelgelimaysato dameerka iyo faraska iyo awrka iyo say ciidda ugu gelgelmaysan iskugu rogrogaan ayaanana iskugu rogrogay uma dabeetana ataytu nabiya sala allahu alay nabigaan u imid oo fadakartu waan u sheegay daalika arrinkaasi aan sameeyey ah markii aan janaaboobay inaan isidhi dee ciiddu hawada gaadhon ciidda saa iskugu rogrogay lahu rasuulkaan u sheegay sala allahu alay waslm faqala rasulku wuxu uhi inamaa kaana yakfiiki inamaa kaana yakfiika waxa kugu filnaa oo keliya an taquula inaad tidhaahdo biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaasi uma dabeetana muxuu marka rasuulku daraba uu ku dhuftay biyadayhi labadiisa gacmood alaarda darbatan dhufasho waaxidatan keliya hal mar buu ugu dhuftay uma dabeetana masaxa uu ku masaxay ashimaala bidixdii cala alyamiini midigti wa daahira kafayhi labadiisa baabico dushoodana wuu ku masaxay wa wajhu iyo wejigiisa wa masaxa wuu masaxay daahira kafayn labadiisa baabico dushoodu masaxay wajhu wejigiisa mutafaqun caleyh wlafd limuslimin wa fii riwaayat lbukhari waxay wadaraba wuxuu ku dhuftay bikafeyhi labadiisa baabico alarda dhulka wa nafaka fiihimaa wuu afuufay uma dabeetana masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay labadoodii labadiisii gacmood wajho wejigiisa ku masaxay wa kafayhi labadiisii baabaco ayuu ku masaxay an ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam atayamumu gebagabaysigu darbataani waa laba darbadood dhufasho lilwajhi wejiga loo lagu dhufanayo hal mar iyo wadarbatun lilyadayn iyo darbad labaad oo ah darba thaniya ah, oo lilyadayn labada gacmood oo ahaatay ila lmirfiqeyn ilaa suxullada la gaadhsiinayo rawahu darqudniyu wasaxaxu laimatu waqfa wasaxaxa waxay saxiix ka dhigeen alaimatu waqfahu inuu mawquuf yahay oo aanu xadiiskani marfuucba ahayne uu yahay cabdillahi bni cumar hadalkiisii uu yahay iyo ijtihaadkiisi waay haddaba rasuulku alayh isalatu salaam inuu gebagabaystay amba uu amray saxaabada ayay arrintani tusaysaa tayamumku ma darbatun waaxidaba mise waa darbataan labadiiba waynu haynaa xadiiska hore muxuu tilmaamaya darbatun waaxida xadiiskan labaadna darbataan iyagoo saa culimadu ku salaynaya ridwaan ullaahi calayhim ayay qaarkood yidhaahdeen waa darba waaxida qaarkoodna ay sheegeen darbateynka labada darbadood ay sheegeen shaaficiyada iyo xanafiyada iyo darbateynka inay sheegeen qolooyin kalena ay markaa darba waaxida sheegeen labada xadiis laakiin isku derajo maaha labada xadiis laakiin ha isku derajo maaha xadiiskan hore waa xadiis saxiixa ku yaala muslim iyo bukhaari labadaba walow riwaayaadka qaarkood mid ba la sii gaar noqdoone xadiiskan kalena aimadii xadiiska oo kale ibnu xajar inoo sheegay inay yidhaahdeen waa mawquuf mawquufkuna dee xadiis marfuuca kama hor iman karo ko waata kale dee mawquufka lagu sheegayaa waa hadalkii saxaabiga ama waa ficilkiisi oo saxaabi ku joogaan saxaabadana haddii daliilay ka hor imanayaan qaadan maayo xadiis haddaba le oo isna jira oo culimada qaar saxiixiyeenoo marfuuca oo darbataan tilmaamaya marka culimada qaar baa meel dhexe oo waxay idhaahdeen labada weji baynay bannaan yihiin ayuun baa laga qaadanaya waana isku waafaqsan yahay qofku xataa darbatayn uu ka dhigo inuu ansaxayo tayamumkiisi hadduu darba waaxida ka dhigana u ansaxaya hadduu darbateyn ka dhigana inuu ansaxayo horta laakiin xadiiska saxiixa ee xooga badan wuxuu tilmaamaya darbatun waaxida oo halkee markaa la gaadhsiinaya marka sidaa dhulka loogu dhufto labada gacmood saciidkii ayibka ahaa laba siyood bay ku bannaantay inaad labada gacmood taa isku yar mariso oo aad ciiddii faraha badnayd soo raacday aada iska fudaydiso amba inaad iska afuuftay sida nebigu sameeyey alayh isalaatu wasalaam dabeetna inuu wejiga ku horeysiiyo waayo ilahay wejiga horeysiiye ya faqsiluu famsaxuu biwujuhikum od wejigeedu saa ubu soo mariyo labadaa baabacana kafayhi kafki waa intaa oo dhamaysa intaasa kaf la dhahda baatin iyo daahir buu markaa kala leeyahy baatinkuna waa xagga hoose daahirkiina waa xaggaa sare inuu dabeetana sidaa ugu masaxo mid walba ta kale uu saa ugu masaxo ayaa ku filan dishaasaa ka maryo sidaasuu qofkaasi ku dhamaystiraya hawshiisu dhamaystirantay way haddii uu markaa lakin laba darbood ka dhigo mid uu wejiga mariyo ta kalena saasuu odhanayaayo qolada datin halkaa sixur ku gaarhsiinaya saasuu soo marinaya dabeetana xaggan sarena saasuu uga gaarhsiinaya gacantiibu saa wada marinaya darbateynka iska daayo darba waaxida ku gaabso maadaama nebi maxamed alayh isalatu slam ficilkiisii iyo hadalkiisiiba la hayo oo saas ay xoog badanta haddii marka qofku labada gacmood istaabsiiyo amba ciddii ay iska daadiyo taasina waa nabigay ka sugantay aleyh isalatu salaam oo muhiimaddu maaha in qofku wejigii uu booleeyo loogama jeedo halkaa waxaad ka qaadanaysaa inaanay muhiimaddu ahayn boor fara badan wejiga inaad ka muuqdo ismariso ee dhulkaa gacantu taabatay ayuunbaa gacanta taabatay dhulkaa la marinaya wejigii oo la taabsiinaya maadaama xikmad xeel dheer ay tahay arrintan iyo ilaahay subxana wa tacaala u fudeydiyey arrinta waxaa xadiiskan ku jira saxaabiga loo yaqaano camaar ibnu yaasir maada tacrifuuna can hada الصaxaabiy alkariim radia allahu canhuma canhu wa can abawey ilaahay labadiisa aaba iyo isagaba ha ka raali ahaadee labadiisa waalida hay saxaabadii markay islaameen aadka loo dhibi jiray jasaak allah khayr haye haye codkaa kor qaadaya kasoo gudbiya warkiisa shukran jasak allah khayr aad baad mahadsantay haye waanku maqalba haye a aadka loo cadaabay suurat naxl aayaddii tilmaamaysay ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainu biliimaan markii waxyaalaha kufrigaa ku hadlay wa shukran sabra ya ala yaasir xadiiskana waa la isku haysaa sixadiisa haye isagiyo labadiisi waadin bal hadaba aabihii kumaa lohan jira qolada siradu saasa ihahda awlu shahiideyn fi islam camaar ibnu yaasir iyo iyo sumaya soo maha bint khayaad maxaa keenay in saa loogu cadaabo maxaa keenay sidaas ka daran sidii dadkii kale ama ka joogay loo cadaabayay in loogu sii kordhiyo iyaga maxaa keenay haye addoomay haayeen haye haye ya xagga xagga qabiilka oo markaa maxaa jiray isagu reer yabaneed maha ya waa tabar yaraaye waa laga yar xoog badnaa markaa qubeyliya a laqim halkaa lagu qiimen horta addoon mu ahayn saxaabi caraba bu taasi waa qaacido addoonna mu ahayn ta kale qabiil yarna kama soo jeedin qabiil badan bu ka soo jeeday laakin deegaanka mu ahayn isagu isagu deegaanka mu ahayn reer yamaneed bu aha halkaa kasoo jeeday bu laakiin isagii aabihii ba isagu halkan ku barbaaro halkan ay ku barbaareen oo waxay ahaayeen dad dad kale kusii tiirsan marka haddee qabiil difaaca halkaa u joogin marka qabiil difaaca ayaan ayaan halkaa u joogin oo waxay gaashaanbuur la ahaayeen qoladii abujahl iyo hooyadii laakiin iyadu saa adoon bay ahayd saa daahirka kun ibna min shita waktasib adaban baa ku filan marka camaar ibn yaasir waxaa kaluu rasulku yuri ala slat slaam wayxun licamaarin taqtuluhu alfia albaaqiya maalintii masaajidka nabiga la dhisayey ragga kale markay labelabel soo qaadaan isagu laba mir soo qaadayy markaasuu isagoo saa soo socday nabigu uri ala slat slaam wayxun licamaarin taqtuluhu alfia albaaqiya kooxda xadgudubtay ee dowladda ku baxday xaakimka ku baxday ayaa dili doonta dabeetna cali bin abdaalib buu la socday radi allahu canhuyo qoladii mucaawiyaa dishay ciidankii mucaawiya aya ayaa dilay dabeetna waxaa lagu yihi mucaawiya lagu yihi haddii xadiiskii nabigaaynu ku dabaqmaya oo kaa kooxdeenima dishay rasuulkana wuu sii sheegay fi albaaqiya fi albaqiyadu waa qolada waa muslim lakin waa dowlad dowladdii islaamka ahayd bay la dagaalamin faqaatilu latii tabqii baa laga keenay dabeedna mucaawiya wuxu uhi radi allahu halkan keenay dagaalka soo geliyay yihi kaala ila dagaal gal ka dhiganta ayaa ayaa dilay bimacana cali buu sheegaya markaasuu camar bin caas ku yihi de waaye muaa dilay calayhi salaatu wasalaam haddii sidaa la ilan xamsane nabigaa dilay isagaa kuli kaale dagaalka wuxuu dilan kara <laughs> marka waxaa kasoo baxday halkaa kooxdii mucaawiye inay ahaayeen in inuu ahaa cali bin abi talib radi allahu canhu khaliifkii saa khulafada afar laga dhiga hadda ufiirso hadda dagaalkaasi waa xarbu lfitan haddana lama o cali bin abi talib dee khilaafadiisaasi may sugnaan ee waa alkhulafaa alarbac rasuulkuna wuu sii sheegay alkhilaafatu bacdi halaathuun soddon sano inay noqonayso saxaabada wixii dhex marayna dac maa jaraa bayna asaxaabati fi lwaqa bisuyuufihim yowma altaqa ljamcaani faqaatiluhum minhum waqatiluhum lahum wakilaahuma fi lxasri marxuumaani buu hi qaxtaani ha ku daalin saxaabada wixii dhex maray ya koodii wax dilay kii kalaba waa loo naxariisanayaa mujtahidiin baanay haayeen mujtahidkuna kii kii ijtihaaday asibina laba ajar buu leeyay kii laga kii qadacayna ajrun waaxid ayuu leeyahay xadiiska waxaa kaloo laga qaadanaya asxaabta laftigoodu si cibaadada ugu dadaalayeen iyo ijtihaadkoodii waxaa kaloo laga qaadanaya laysa kulu mujtahidin musiiba walakin kulu mujtahidin majuur waa qaacido qof kasta oo ijtihaad sameeya oo dadaal bixiya dee ma asiibo lakin maxaa qaacido kullu mujtahidin majuur waa la abaal marinaya saxaabigani wuu qaldamay ijtihaad buu sameeyey soo maaha muxuu rasuulku ku yhi ala sla sl inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka hakada markaanuu san jidhkii sameeyey dee wuxuu sunun qiyaastii weysada uga qiyaas qaado mar haddii la yidhi gabagabaysiga wejigay baa la marinayaa dee bal xaggana jidhka wada gaadhsii buu isagu is yidhi soo marka isagu u helaya ilahay agtiisa sida xadiista maraynu ku arki doono an cmar bn yaasir radi allahu canhuma qaala bacanii uu yidiri anabiy sal l slm fi xaajatin arrin buu yidiri halkaa laftigeeda waa laga qaadanaya marka arrin la asturayo ama aan la dooni in la sheego inaan waxba la sii sheegine muhiimadda laga raaco waayo inaga arrintaas waxay ahayd wax nagaga xidhay iminka ma jiro marka baabka la marayo faajnabtu waa janaabooy falam ajid mahni alma fatamaraqtu waan gelgelimaystay oo ciiddaan isku rorogay fi saciid ciiddii kama tamaraqu addaaba siay samayso daabadu uma ataytu waan u yimi anabiya sala lah ala sl nabigaan u yimi fadakartu dalika lahu arrintaasaan u sheego faqala wuxu uhi inamaa kaana yakfiika waxaa kugu filan an taquula inu tiraado biyadayhi laba gacmood haakada saas uma daraba uu ku dhuftay biyadayhi labadiis arda dhulka darbatan dhufasho waaxidatan keliya uma masaxa uu ku masaxay ashimaala cala alyamiini midigtu ku masax wa daahira kafayhi waahira waa masaxa wuxuu ku masaxay daahira kafayhi labadiisa baabica dushoodana uu ku masaxa iyo wawajha wejigiisa mutafaq aleh lafdu limuslim markaa masaxa waxaa ka daahir isaga muuqata waxa weya inuu sidaa yidhi oo ciddii uu ka daadiyey wa fii wa daraba bikafayhi buu ku dhuftay labadiisa kaf alarda dhulka oo wa nafakha fiihima dabeetna uu afuufay uma masaxa bihima wajhahu wa kafayhi ayuu ku xadiiskan kale isagu markaa xagga sanad ahaadna waa daciif oo ma ansixin isagoo marfuuca ee laba darbe sheegaya wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam atayamumu lilwajhi mid wejiga loogu talagalay oo loo loogu dhufanayay wa darbatn lilyadayn ila lmirfiqayn marka laba jeer ayaa loo kala qaadaya marba saasaa la odhanaya rawahu darqudniyu wasaxaxahu alaima aimada xadiisku waxay saxiix ka dhigeen waqfahu inuu mawquufiyo aanu marfuuc ahayn wa can abi hurata radi allahu anhuma canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam aلsaciidu ciidu wuduء lmumini waduء lmuslimi waa dahaarada qofka muslimka ah wain lam yajid ilmaa biyaba yuu heline cashra siniin toban sane faida wajada almaa biyo hadduu helo falyataqi llaaha ilaahay ha ka baqdo walyumisahu biyaha ha taabsiiyo ha mariyo basharatahu jirkiisa ay jasadahu rawaahu lbazaar wasaxaxu ibnu lqaطaan ayaa saxiixiyey walaakin sawaba daarqudniyu laakiin daarqudni wuxuu sawaab ka dhigay irsaalahu xadiisku inuu mursal yahay oo aanu mawsuul ahayn walitirmidiyi can abi darin naxwuhu buu ka soo wariyey xadiiskan oo kale xadiiska abu hureyre mid lamid ah wasaxaxahu tirmidina xadiiska abu hureyre xadiiska abu dar ee xadiiskan la midka ah uu saxiixiyey waay xadiiskan isna sida sheekh albani iyo culimo kale ba yidhahdeen waa saxiix ayay yidhaahdeen marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa masale aada u muhiim oo ah haddii qofkii uu biyo waayo soo maha lakiin muddo dheer ayaanu qofkaasi biyaba helin kaba soo qaab qofkaa ciid meel ku haysta lakin jeel ku jiraba ee aan markaa wax biyo aba suurtagal aanay u ahayn marka halkan cashra siniin waa min baabi lmubaalaqa laa min baabi taxdiid waa ku-xeel dheeraane xadidaad maaha hadday toban sano noqotay hadday boqol sano noqotay hadday ka yaraatay hadday maalin noqotay hadday bil noqotay haddii kalaba waxaa looga jeedaa un ilaa intay ku qaadanayso ciladii intay jirto arintii iyo ruqsadiina way taagnaanaysaa ciladaasoo ahayd biyolaaantii ruqsadiina way jiraysaa sanado badan ba ha noqotee qofku u fahmin oo niyo haddaad maanta gebagabisa haddana malaa waxba markaa ku hagaagi biyaha haddaba jidhkaa u baahan ee mar alla qofku markaa biyo helo biyihii jidhkiisa ha taabsiiyo hadday weyse tahay intii weysada ha gaadhsiiyo hadday meedhasho tahayna jidhkiisii ha mariyo oo ha gaadhsiiyo culimadii tiri markaa waa mubiix tayamumku ee maaha rafcu xadad ayayaa daliishada wa xadiiskan wuxuu tilmaamaya dee intaasunbuu baneynayay laakiin xadadkii murafcina waa tali mar alla markaa u biyo biyihii ha ismariyo qaala rasuulu lahi salى اllahu alay waslm aلsaciid marka aلsaciid huna aturaab aladi huwa calى wajhi اlardi ayaa looga jeeda waduء اlmuslimi bifatxi lwaaw waa طahaarada qofka muslimka ah wain lam yajid ilmaa cashra siniin iyuu helinba biyo toban sano leh faida wajada ilmaa hadduu helo falyataqi llaha ilaahay ka boqdo maadaama muddo dheer biyo la-aantaasi ay haysay oo aanu rugsadun ku shaqeynayey walyumisahu biyaha ha taabsiiya basharataha mursal waa xadiis aan xidhiidhsanayn oo saxaabigii aduu taabiciguunbaa nabiga u gudbiyey alayh isalaatu wasalaam laakiin dee xadiiska meelo kale laga soo xirsaarayo waa mawsuul oo markaa saxiix buu noqday xadiiskaasi xadiiskan iyo kii ka horreeyey waxay daliil yihiin xadasu lakbar iyo xadasu lasqar labadaba in tayamumka loo adeegsanayo an abi saciid khudri radi alahu canhu qal wuxu kharaja rajulaani laba nin baa baxay fii safarin safar bay baxeen oo faxadarat isalaatu salaadii baa timid gaadhay walaysa macahum amaan wax biyaana ma haystaan fatayamama way gebagabayseen saciidan ayiban ciid daahir oo wanaagsan bay ku gebagabayseen ayiban waa daahira fasallayaa way tukadeen uma wajadaa way heleen almaa biyo fi lwaqti isla waqtigii salaada dhexdeeda waqtigii salaada laftigeeda faacada axaduhumaa midkood baa soo celiyey asalaata salaadii soo celiyey iyo walwudua weysadiiba dib buu usoo celiyey walam yucid alaakharu kii kalena salaad iyo weyse toonna ma soo celin uma atayaa way u yimaadeen rasuul lahi sal lahu ala rasuulka alle oo fadakara way u sheegeen dalika arrintaasi lahu rasuulka ay sal lahu ala slm arrinta haddana markii isla waqtigii salaada la joogay ay heleen biyihii markaa midna uu soo celiyey salaadii iyo weysadiiba midnaanu sidii uu ku daayay aanu soo celin fa qaala rasuulku wuxuu ku uhi liladii kii lam yucid aan soo celinin asabta sunna sunnihii iyo sidii saxda ahayd baad waafaqday wa ajza-adka salaatuka salaadaadiina way kaa guddayo way kaaga filantay salaada aad gabagabaysiga ku tukatay wa qaala lilaaakhari kii kalena wuxuu ku yihi laka اأjru maratayn ajar baad laba jeer leedahay laba jeer baad ayaa ajar leedahay mid waa salaadii aad ku tukatay iyo weysadii gebagabaysigii iyo salaada aad ku tukatay ajar baad ku helaysaa salaadan aad soo celisay iyo weysadan dambana ajar labaad baad ku helaysaa rawaahu abu daud wاnasaa-iyu xadiiskani waa qadiyadda wuxuu ka hadlayaa haddii arrinta iyo ciladu ay ahayd gebagabaysiga keentay biyo la-aan tahay oo biyihii la helo isla waktigii salaadana lagu jiro ma la soo celinaya arrintaasi saddex suuradood bay yeelan kartaa in qofkii soo celinta maslada salaadda la soo celinaya marka qofku uu gebagabaysto in isagoo salaaddii ku tukaday oo laakiin waktigiina uu baxay waktigii baxay maxaa looga jeedaa ka soo qaad salaad duhur bay ahayd salaadii casar waktigeedii ayay ayuu biyihii helay isagu taasi waa suurad suuradda kalena waa sida cagsigeeda oo maxay noqonaysaa uu gabagabaystay laakiin isagoo waktigii duhurka weli taagan oo salaaddii laakiin dee uu tukaday gabagabaysigaa ku tukaday ayuu biyihii ayuu biyihii helay suuradda saddexaadna waxay noqonaysaa isagoo salaaddii ku jira isagoo salaadii ku jira oo gabagabaystay ayuu biyihii helay salaada miyuu ka baxayaa mise ka bixi maayo iyo maslada aynu ka horeyna tan u dambaysaa haddii uu salaadii isagoo ku dhex jira ciladuna ay biyo la-aan isagoo salaadii weli ku jiroon salaadii ka bixinba ayaa biyihii uu helay saaxiibkiibuu biyo u dirtaybo olbbiyeynoo doon buu i saaxiibkiina uu ku maqnaa biyihii salaadiibuu iska sii gebgeysay waqtigaa ku dhaafi doona isagoo waqtigiiba dhaafin oo salaadii ku jiraaba biyihii helay wuxuu samaynaya kaasi salaada uu soo salaada uu ku celinaya maadaamana salaadaasi dhamaystiran labada kale labada sifee kale qof waktigii dhaafay kaasi isna marna soo celmayo kan waktiga laftigiisa soo celin maayo nabiga caddaynaya asabta suna uu ku yihi waayo wajada almaa fi lwaqti ba de ku jirta soo maha waqtiga waxa loga jeeda isagoon waqtigii salaadu bixin maaha salaad bay ku jireen maaha lakin waqtigii salaada ay u gabagabaysteen baan ayaan wali dhamaani ila waqtigu awal iyo aakhir buu leeyahay iyagoo weli salaadii waqtigeedii ku jiraa markaa saas weyaan masale ma la isweydiinaya labada nin koodeeba uu nebigu calayh isalaatu wasalaam saxay amaba koodeebaa fadli badnaa waayo balka kahore kahoreynu ku eh, horeynaynaye asabta sunna gacantaagi bal cidda waay maasha allah haye laka ajru maratayn laka alajru maratayn haye aakir man cinda عند الجدار aljidaar الجدار ah, ilgidaar haya sababe ah. haye laba ajar baabu rasuulku u shegay ala slat slam ajarkaa salaahoda ohan sideedii buu helay mid labaadna wuu ku darsaday waayo xadiis baa jira culimadu ay saxiixiyeen oo tilmaamaya in nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam laba faral maalin ma wada dhacayaan duhur ma odhanaysa laba duhur baan maanta tukanaya haye bal ka waran inagu kanaynu ku soconana kaa kale waxba inooga gelin <laughs> saasay ka dhiganta miya way haye aduu qodadaad ku raacsanta horta qodada laka ajru marateyn haye haye haye sunadii baa siibay dee rasuulku kuma odhan sunadii baad siibtay ninkii kale ku yidhi asabta sunna de haye ajka kuma odhan rasuulku asabta sunna kuma odhan ya laka ajru baratayn bu isaga ku asabta suna nin kalaa iskale ninkii aan soo celin ba iskale kii sunadu bu helay kana labu ku darsaday markaa sunada ajarka laga helaya labada ajar maxay kala yihin waaba sunne sunuhuna waa dariiqadii maha sunihii waajibka kasoo horjeeda usul fiqiga la socdo ya sunuhu waa maxay sunaha nebiga marka lagu leeyahay waa sunihii waa dariiqadii nebiga alay slat slam waajib iyo sunn mustacbiinta ah. haye ah. asiibitaanka sunada u asiibay haye aanu ah, kusoo celin waayo hekebaa sunada asiibay horta ka soo celiyey ka aan soo celin dee dadaal kale mu sameynaya isagu sunihii u waafaqay bes hal mar buu ee kanaa dadaal labaad sameeyey hmm. waay sheekh albani baa xadiiskan ka hadlaya raximah llah waxa uu leeyahy asabta horta ayaa sax mar haddali sunihii baad waafaqday macneed waa maxay sidaasi waa sidii saxda ahayd mar hadii ilaahay kuu sharciyeeyey gebagabaysi oo aad salaadii ku tukatay salaadaadasi u ansaxday inaad soo celisana ma ahayn wey waanad waafaqsaday sunihii iyo dariiqadii saxdahayd waad waafaqday sunuhu waa saas saxaabigan soo celiyey dee markii hore sunihii u waafaqay soo may ahayn ajarkiisaa hore u helay laakiin soo celinta ijtihaad bay ka ahayd mujtahidkuna wain akhda falahu ajrun miyaan ahayn khada buu ku jiraa laakiin ajar buu leeyahy muxuu ku helay ajarka ijtihaadkiisa idaa ijtahada alxaakim fa asaab falahu ajraan wain akhdaa falahu qof kasta oo mujtahidina oo dadaalay dariiqii saxdaa maray dee maajuur weeyaan waa inagii xadiis qaacida inka sheegayna soo maha saa ogeed adiga ma kuu banaantay haddaba maya adigu waad fahamtay isagu markaa maalintaa muu fahamsanayn ijtihaadkiisi wuxuu is yidhi dee salaadaa soo celi qaato u wanaagsana dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk buu ku shaqeeyey qaacidooyinkaaso dhan buu ku shaqeeyey saasuu ku helo ha yeeshee marka uu rasuulku kui asabta sunna ninkaa wuxuu sheegay isagu sidii saxda idin waafiqay ninkana ijtihaad buu sameeyey ijtihaadkiisu khaaba ha noqdee qofka markaa laakiin masaladii ay marka dambe u caddaato qofka marka dambe masaladii he dee inuu sunaha waafiqo wy aanu soo celin saa ku daayo hadduu soo celiyo yidhahdo anuu xadiiskaasaan ku ayaan qaatay dee wuu dhowdhowyaho wejibu u leeyahy kaas laakiin sunahii ninkaa nabig sunihii baad waafaqday kaasa ajarkii saxd ahaa ajarkii iyo dariiqadii saxdayd ba qaatay kana uu ijtihaaday saxaabigan raximahum llahu marka inaan la soo celinayn ba halkaa horta inaan la soo celinayn laakiin saxaabadu cibaadada iyo khayrka ugu dadaalayeen ayaa laga qaadanaya maselena way seegi kartaa an abi saciid اkudri abi saciid اlkhudri masmuh haye saciid haye maxaa tiri sacad binu sinaan sacad binu malik binu sinaan sacad binu malik binu sinaan alkhasraji oo ka sii ahaa alkhudri waa siqaaru saxaaba waana ragga ugu xadiista badan abi sacid alkhudri qaala wuxu uhi kharaja rajulaan lama nin baa baxay fii safarin oo faxadarat isala salaadii baa gaadhay walaysa macahuma may haynin maun biyo fatayamama fatayamama waa alif itnayna waxay ku gebagabeyseen saciidan ayiban saciidan ayiban markaase muxuu cadaynaya hadduu ciiddaasi ay nijaas tahay inaanay iyadiina waxba daahirinayn ayiban bimacnaa aahiran oo fasalayaa way tukadeen uma wajadaa way heleen almaa biyo fi lwaqti oo faacada wuu soo celiyay axaduma midkood asala awal wudua iyo weysadiiba uu soo celiyey walam yucid muu soo celin alakharu uma ata ya rasuul اlahi salى اla alay sl rsulka ale u yimaadeen fadakra dalika u sheegeen faqala wuxuu kuhi liladii kii lam yucid aan soo asabta sunna wa ajzaadka salaatuka salaadaadina way kaaga filaantay waqaala lilaakari wuxuu kuhi laka alajru maratayn halkaa masala ku jirta sheekow waxay tahay ha odhan waa ni duul culimo qastay baanu nahay duul ninkii lagu yihi xaggaa kaadida hawla jeesan xaggaana hawla jeesan cadceedda iyo hawla jeesan ina xaggaa dheere min ree gabiley u ahaayeen ayaa ayaa wuxuu sameeyey kaadii uu dusha iskaga keelaanay war waa sidee suri duul culimo qastay wey culimadii baa nawaashay markaa duul culimo qastay maahe culimadii imika martana saasay saxaabadii masalada ugu kala tegeen soo maha marka lagu leeyay imaam axmed baa sidaa yihi shaaficina saasuu yii shaafici iyo axmed isku caqiiday ahaayeen oo isku dariiqo isku qaaciday ahaayeen laakiin midna xadiis buu laga yaabay inuu saxiix agtiisa ka naqdo masaladii kala soo baxay midna sidan kale weyaan waa masaaishan fiqiga lagu kala tegi karo yani kooxays iyo waxaas aanay ka dhalan waa kala laba sheekh hebel ladhaayo koox aasaasay oo duub halkan uga laalaadiyey iyo oo dee ku saleeyey iyo iyo masaaishan fiqigahy waa kala laba soo ma arkaysid hadda asalaamu calaykum wallahu aclam bimati fiq